bismillahi raxmaan kulan wacan oo wanaagsan saaxiibyaal dalkiin meel waliba oad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal xiliyadan oo kale ayaad ka dhageysataan raadiyaha kulmiya ee magaalada tan muqdisho kale wacan wanaagsan saaxiib waa barqanimo talaadaha taarikhdan waxay ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha koowaad sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka ogaal haddii aan la yidhaahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya faahfaahino dheeraada ah oo ka soo baxaya dagaal ciidanka deegaanka iyo al-shabaab ku dhex maray deegaano ka kala tirsan gobolada hiiraan iyo galgaduud dowladaha kenya jabuuti etoobiya iyo soomaaliyana shir ayaa muqdisho kaga furmay waxayna ka arrinsanayaan sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab maamulka gobolka banaadir waxa uu sheegay in la xoojin doono howlgallada lagu sugayo amniga caasimadda kaasi oo bilowday toddobaad ka hor iyana barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale oo aad barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan haddii ala yidhahdo waxaa qayb ka noqonaya dawladda denmark oo sheegtay in yukrain ay ku taageerayso gantaallada riddada dheer si ay iskaga difaacdo dawladda ruushka iyo ciidamada amniga bakistaan oo faahfaahin dheeraada ah ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay masjid ku yaala gudaha dalka bakistan qodobadaas iyo dabcan wixii war inagu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan xubnihii joogtada ahaa oo aad barnaamijka kaga barateenna kama marna oo u diyaar garooba dhegaysiga barnaamijkeenna ogaal iyo dhegeystayaal heeskaasi wuxuu daafur u ahaa barnaamijka ogaal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masiixi aad ku gubataaye geediiiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo e kuqabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gunuunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbigay gelingal yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaan ku jiir iyo baron gobcan ku leefsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo dhimog gaasiriyo jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeya gormago-an ingegan iyo allow geed qaladay kaadhig gebigaaba midkaasow rabbo goban ha kaa reemin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiiyo geedka rabbilabeebsho geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo dablan wiilla'aaneed alla guriga kuu seex rabigegyada ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiftee dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebay ka laalaadso aamiin yahay mar kale wacan saaxiibyaal aynu ku bilownay barnaamijka ogaal haddaynu ku bilowno galgaduud iyo hiiraan cali dhexe al-shabaab ayaa weerar xoogan waxay ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo ceeley iyo sidoo kale gorof oo hoos tagta degmada maxaasi ee gobolka hiiraan halkaas waxaa dagaal xoogan uu ku dhex maray ciidanka deegaanka ee macuusleyda iyo al-shabaabkii weerarka soo qaaday saacado ayay halkaasi ku dagaalamayeen al-shabaab iyo ciidanka deegaanka waxaana ku awood roonaaday dagaalkaasi sida wararka deegaanku ay sheegeen ciidanka deegaanka oo weerarka lagu soo qaaday intaasi kadib ciidamada deegaanka ee macwisleyda ee aga maxaas ku sugnaa ayaa weerar waxa ay ku qaadeen iyana deegaanka wabxo ee gobolka galguduud halkaas oo ah fariisiinka ugu xoogan oo ay ka soo weerar tagaan ururka al-shabaab marka ay damacsan yihiin weerarada ay ku qaadayaan aaga maxaas ee gobolka hiiraan isku soo wada dub oo dagaalada dhacay ayaa lagu soo waramayaa in khasaare xoogan uu kala gaaray dhinacyadii halkaasi ku dagaalamay cali nuur ibraahim waxa ka mid yahay saraakiisha hogaaminaysay ciidanka macahusleyda ee dagaalka xalay galay waxaan wax ka weydiinay isagoo ku sugan deegaanka ceelgorof ee aagga degmada maxaas weerarkaasi ay qaadeen iyo weerarka lagu soo qaaday iyo khasaaraha ka dhashay waxaana uu yidhi dagaalku walaal waa ka dhacay laba aag oo xala ka dhacay qayb baa weerar ku qaadnay qaybna baa soo qaada weerar eh, dhinacaas iyo degmada maxaas ciidamo ka baxay oo dibuxoreynta ayaa ku weeraray wadaxo ma garan meeshaas waa ku weerareen wax badan oo dhimashay dhaawacna waa ku gaarsiiya sida xaqiiqadaha ku hayo marka eh, waxaad weerar ku qaadeen magaalada wabxo eh, galgaduud oo maxaas u dhow halkaasaad weerarteen haa haye ilaahay annagana wax naguma gaarsiin haye dhinacaan iyo gooba aageeda ceelay meel layidhaa ciidamo joogay ayuuna xala soo weerareen sidaasoo kale iska caabir ayaa lagu sameeyey wax badan oo hadda ka dhintay maaragtay waktigooda ay diideenna waa aragnay oo hadda waa cawe waa la iska caawiyey markii saakay argii ka dagaalameen lafiishada wax badanoo baktiyaha meeli xala ay ka diidaan arag hmm, marka eh, yaa horreeyay weerarka aad qaadeen iyo weerarka laydinku soo qaaday midka lagu soo ayaa horeey annagana ciidamada markaas kaaba igu soo hayaan markay nagu soo qaadanayo war waa ka jawaabno ma war walaayaan ka jawaabo waayahay adinka marka imisa ka dhimatay ayaga imisaad ka disheen tirada guud maxaad ku qiyaasi kartaa maya maya anaga wax haba yaraatee naga dhintay ma jabaa xagga iyo xaggaba ayagana waxaan dareemaynaa ana maaragtay meesha maadaama la isgalay oo nimanka difaaci laga keeliyey ay meeshii lagula diriray ay ka gurtaan dhaawacoodii dhimashada waa la baxaan ma garatay waa gartay meelihii marka wax ku gaareen kolley meel ay saddexna ku dhimatagaana ragna dhinacaan ceelay xaggaas maxoodna difaacooda ayaa xabada lagula furay waxaan ku yidhi difaaca waa ka baxaan meelo badan markaas iyagoon haddana dhaawac iyo dhimashada ka dhacday haddana waa waa la arkay ciidamadaas waa arkeen waayahay marka wabxo waxaan ognahay inta badan al-shabaabku inay kasoo weerar tagaan oo ay maxaas qaraxyadii ay fuliyeen oo kale ay kasoo weerar tagi jireen suurtagal ma tahay in weerar kale ay soo abaabulaan oo ay idinku soo qaadaan naga soo weerartay dhinaca aniga waxa markasta naga soo weerar tagaan anaguna waa diyaargarowna inay mar dambe taayona maaragtay ayna naga faa'iidaysan sida marka haddeer xalay lagu diyaar ahay oo weerarkoodii loo fashiliyo sacaabinta lagu sameeyey ama ayaga fadhiisamee kasoo roqaa sida lagu dababaray waa foorjiglaan baa loo helay hmm. marka waawaaye marka waawaaye waa loo diyaarsan yahay waa loo diyaarsan mar walbana hmm. gabdhaas iyay naga soo waxyeelaaneen dhinacaas iyo galgududda waay hadda deegaanka caalgorof ka waran hadda yaa joogo ma ciidankiina joogo al-shabaabkiisa xaggee joogaan maya caalgorof xaay waa laga waay walaal sida dareemayso suga caalgorof gorof xaa markii laga waayey buurxa ayaa loogu tagay haddana dagaalka albaras ciidamadan ayaa ku sugan waa gartay maxaa idinkaga qorsheysan webxow ay al-shabaab firisinka ugu weyn ay kasoo weerar tagaan ay ku leeyihiin inaad kala wareegtaan oo aada weerar ku qaadaan miidiin qorshaysan yahay marka laga taga keliya inaad weeraro yaryar aada qaadaan maya waxaa noo qorshaysan inan aan mar daba insan naga soo weerano oo fadhisimahooda ku weerarno oo burburino oona saanka kadib aanan udhifayaa isku dhiban ayaa noo qorshaysan soomaaliyadoa dhigeysanaya inay iska qaadaan cadowgaas khawaarijiinta gaar ahaan reegal gaduudood shacabkeeda ayaa si gaara ah uga sii hadlayaa inay nimankaas cadowga oo iyagana haysto annagaa dhexdooda naga soo weeraraa oon anagu ku xishmaynayno deegaankooda inaan weerarno in ay cadowgaas iska dulqaadaan ay maaragtay nala garab noqdaan aasatan shacabka reer galguduud ayaa kaa siinayaa weliba waayaha dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa cali nuur ibraahim oo ka mid ah saraakiisha hogaamineysa ciidanka deegaanka ama macawisleyda isagoo ceelgorof maxaas deegaan hoosta ku sugan ayuu ii warramayay waxaana uu ka warbixinayay weerarkii xalay al-shabaab ay soo qaadeen ee ka dhacay aagga ceelgorof iyo weerarkii isla macawisleydu ay qaadeen ee ka dhacay deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud weli saaxiib yaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal markana soomaaliya ayaa maanta waxay marti martigelinaysaa waxa ay magaalada muqdisho ay ku marti gelinaysaa shir ay yeelanayaan wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada ee dalalka dariska ah dalalkaas oo ay ka mid yihiin soomaaliya ethoobiya jabuuti iyo sidoo kale kenya shirka ayaa waxaa lagu gurfeyn doonaa ayaa layidhi dhammaystirka howlgallada dib uxoreynta deegaanada weli ay ku harsan yihiin ururka al-shabaab iyo sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab oo ay qaaday dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka isku dabaridka ee taageerada muhiimka u ah dalalka safka hore ee iskaashanaya ayaa shirkan waxaa la filayaa in natiijo laga soo saaro marka maalinta beritaha si rasmi ah uu furmo wasiirada iyo taliyaasha ciidamada ayaa kulankooda maanta waxa ay marka hore diradda ku saari doonaan ajendayaasha ugu waaweyn madaxda shirka ka qaybgalaysa ayaa si hoose isku arki doono waxaana si rasmi ah beri ee kulanka uu u furmi doona ayaa layidhi iskaashiga dhinacyadan ayaa la filayaa in si xoog leh soomaaliya ay kaga caawiyaan sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada weli ay ku harsan yihiin sidoo kale shirka waxaa qayb ka ah hoggaanka ciidamada howlgalka midooda afrika ee admis iyagana waxaa lagu boorin doonaa inay howlgalka ay qayb ka noqdaan iyadoo la filayo in lasii xoojiyo howlgalka baaxadda leh ee al-shabaab lagaga hortegayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana la filayaa in maalinta beritaha shirkaasi uu ka qayb galo oo la filayo in looga hadlo la dagaalanka ururka al-shabaab weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaale markana haddaynu soo noqonno gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir waxa uu sheegay inay xoojin doonaan iyana howlgalka lagu sugayo caasimada dalka iyo sidii lagu hortegi lahaa weerarada ururka al-shabaab ay ka geysan karaan caasimada dalka ee magaalada muqdisho howlgallo todobaadkii hore bilowday ayaa laga qabtay degmooyin ka mid a ah bartamaha gobolka banaadir waxaana la filayaa in howlgalladaasi ay kusii faafaan degmooyinka kale ee gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka banaadir maxamed axmed deriye ayaa waxa uu magaalada muqdisho xalay kula hadlay saraakiisha ammaanka iyo maamulka degmooyinka qaar ka mid ah gobolka banaadir waxaana uu sheegay inay u diyaar garoobaan howlgal baaxad leh oo lagu sugayo amniga caasimadda muqdisho qorshahan oo caawa halkan loo fadhiyo oo degmooyinka in eh, qayb qaybqayb la isugu xiro hadda wuxuu ka socday eh, hameenadan qaybta bartamaha oo shaqo fiican qabtay oo intan oo mas-uuliyiina oo hay-adihii amniga iyo maamulkii degmooyinka oo iskaashanaya ay hameenba laba waax ama waax ay galaan ka soo qabtaan maaragtay eh, cadowga ku dhuumaalaysanaya tuugada rabta inay maaragta dadka dhacdo inta maaragta wadda eh, waxyaalaha aan loo baahnayn oo bulshada dhibka ku ah iyo weliba eh, mukhaadaraadka iyo waxyaalaha maanka dooriya ee degmooyinka lagu dhexayo in badan oo ka mid ahay soo qabteen waa ku mahadsan yihiin caawadan hadda howlgalaa socda oo ay wadaan waxaan ku faraxsannahay inaad eh, barnaamijkaas oo la magac baxay ama loo bixiyey qof iyo guri oo la rabo in lagu ogaado xogta qarsoon ee ku dhex jira guryaha lagu nool yahay iyo bannaankooda intaba wixii ka jira in la ogaado waa hubaa intiinaanu haddaa iskaashatiin oo sida hadda taliyuhu kun sheegayay aan ku jirnaa adinkoo mas-uuliyiina oo qof walba mas-uuliyadda uu meel ka hayo inaad iskaashatiin oo wada shaqaydiin oo wada jirtiin oo aada ogaatiin mas-uuliyadda caawa aad haydiin iyo middaan hayno inuu ilaahay nagula xisaabtamaayo oo aysa ahayn xarago kaliya in lagu xaragoodo oo ay tahay in bulshada loogu adeego dad badan oo naga qiimo badan ama naga aqoon badan ama naga geesisan ama naga karti badan waa hubaa ayaa bulshada soomaaliyeed ka buuxda oo jooga fursada u helnay inaan intaan aanu bulshada u adeegno fursadaas aan u helnay inaan bulshadii u adeegno waxaa loo baahan yahay si daacadnimo ku jirto inaan bulshada ugu adeegno haddii marka aan ugu adeegi weyno annagoo mas-uuliyaddii bulshada hayna oo guryaheenna aan la jiifanno ama dadkii oo dhibana aan maaragtay u gargaari weyno waa wax ilaahay hortiisna maaragtay na sugaayo maalinta yoomalqiyaama na sugaayo madaxdii maaragta naga sarraydana ay nagula xisaabtami doono laakiin lambar wan anigu waxaan aaminsanahay mas-uuliyadda aan hayno ilaahay inaan uga cabsanno inaan ka xishoonno ka cabsanno ilaahay aan ka cabsanno oo aanna qof binu aadana aanna ka cabsan muddada aan qof walba mas-uuliyadda u hayo mas-uuliyaddu waa kala weyn tahay hadba heeray joogtaa laakiin ogow intaad adigu joogtid ayaad mas-uul u tahay mas-uuliyaddaadu intay la eg tahay ayaad mas-uul aad u tahay oo mas-uuliyad ay ku saaran tahay marka walaalayaalow waa mahadsan tihiin waan kaga mahad celinayaa inaad halkan u fadhidiin inaad adinku annagoo iskaashanayna oo dhammaanteen aan isku xirannahay oo taliyayaasha ugu sarreeya iyo tiimkiina caawa halkan fadhiya iyo gobolka banaadir guddoonka ugu sareeya oo duqmadaala uu ugu sareeya annaguna aan ku xigno iyo guddoomiyaashii degmooyinka haddii aan iskaashanna inteennaasu cadowna ma faka karo mid bulshada dhibaayana ma faka karo waxaan rabnaa inaan magaaladan horumarkeeda aan ka shaqayno taliyaasha saldhigyada oo booliiska kuwa nabad sugidda oo xuuraanka iyo sirdoonka iyo dadka maaragtay xogtooda inay keenaan loogu talagalay maamulkii degmooyinku ayaguna jooga kuwa waaxaha iyo tabeelayaasha iyo laamaha iyo ka shaqeeya oo mas-uuliyaddaas ilaahay u dhiibay haweenka dhallinyarada dhammaanteen haddaan iskaashanno oo dadkaas la adeegsado cadowgu kuma dhuumaalaysa karo nuucuu raba ha ahaad ama ha noqdeen kuwa maaragta dadka isbaaraysanaya oo shaarka shacabka wata ama ha noqdeen kuwa raba inay maaragtay khawaarijta raba inay dadka dilaan oo dhacaan oo handadaan oo xoolahooda ay qaataan waa ognahay hadda maanta meeshay nimankaasu marayaan xaalkooda siday uga caddahay calidheere daraad markuu hadlaayay calaacalkii ka baxay iyo qayladii ka baxda waa la gaarsiiyey waayahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir maxamed axmed diiriye waxa sheegay in la kordhin doono howlgalka caasimada dalka ee lagu sugayo amniga muqdisho weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal warar kale ayaa inoo soo socdo ha yeeshee markan yahay saaxiibyaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waxaadna ka dhegeysaneysaan raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho barqa wanaagsan ayaan saaxiibyaal idin leenahay markana koonfur galbeed ayaan aadeynaye wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo weli ka socda magaaladaas ayaa lasoo gebagabeeyey waxaana laga soo saaray go-aano muhiim ah iyadoo lagu sheegay go-aanadaasi in ay yihiin kuwo wax ku ool ah oo xal u noqon karo shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed haddaba guddoomiye ku-xogeenka guddiga farsamada koonfur galbeed ee shirka dib u heshiisiinta ibraahim sheekh cabdiwahaab uu warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka hadlay go-aanada soo saaray iyo waxa ay kala yihiin waxaana yidhi bishan toddoba-iyo tobankeedii ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa wuxuu xariga ka jiray ama uu furay shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ayuu furay waxaa furitaanka ka horeeyey ee gundiga qabanqaabada ama farsamada in maaragtay ay soo gaareen magaalada baydhabo lixda bisha janaayo ayagoo maaragta u yimid inay maaragtay ay fududeeyaan wax allaal wixii shirka uga qabsoomi karo hadday tahay inay diyaarayaan meesha lagu qaban lahaa inay diyaariyaan ergada inay amniga maaragtay ay diyaariyaan Eh, inay diyaariyaan maxaanku idhaahda meelihii amni ay digi lahaayeen ergada inay diyaariyaan inay ajandaha ay diyaariyaan kadib howlahaas markay ku howlanaayeen eh, muddo usbuuc ah ayaa shirkii furmay tobanka bisha janaayo eh, shir markii uu furmay waxaa loo kala qaaday laba weji wejiga koowaad iyo wejiga labaad wejiga koowaad waxaa la qoondeeyay in looga hadlo dib u heshiisiin maadaama sida hadda aad ka dhawaajisay labaatanka disembar ay magaalada ka dhaceen qalalaaso iyo dagaalo yar ay ka dhaceen dhimashona ay dhacday dhaawacna uu jiray burbur hantiyadna ay jirtay ayaa ma aragtay waxaa la qoondeeyey in fiiska hore looga hadlo xallinta arrimahaas ayaga ah marka waxaa loo saaray odayaal dhaqan ayaa loo saaray oo guddi ah ayaga iyo guddiga farsamada oo iskaashanaya ayaa waxay gudagaleen inay arintaas ay xaliyaan waxay bilaabeen inay qiimeeyaan dhibaatada intay la eg tahay dhaawac intuu la eg yahay dhimashada intay la eg tahay hantida maaragtay lakala hantidii burburtay intay la eg tahay qiimeyntaas markay sameeyeen kadib waxaa soo baxday in maxaanku idhaahdaaye kharashaadka ama dhibkaas in laga taliyo kadibna maaragtay lacago lacagihii lagu qiimeeyey ayaa maaragtay la bixiyey waxaana maaragtay arrintaas hadda ku howlan dhammaystirkeedii guddiga odayaasha dhaqanka iyo guddiga farsamada dib u heshiisiinta wejigkuwa xaqiiqatan yacnii boqolkiiba sagaashan wuu dhammaaday laakiin waxaa dhiman oo keli ah in maxaan wuu dhammaaday markaan ku leeyahay maxaabiista oo kale waa la deeyey Eh, waxaa dhiman oo kali ah in lacagihii maaragtay odayaasha eh, lagu wareejiyey inay dadkii iskalaha ay ku wareejiyaan ayadana hadda farahay kula jiraan waxaan rajaynayaa ilaa beri inay soo gebagabowda arrintaas iyada ah xaqiiqatan horta eh, waxaa la yidhaahdaa oonka maxaa keenay qoraxda ee dhibaatada inay dhacdo qalaasa inuu dhaco waxaa keenay arrimo siyaasadeed ayaa keentay marka maadaama bu'da ama xudunta ee dhibaatada ay ahayd arrimo siyaasadeed marka wejigan labaad inuu furmo waxay muhiim u tahay in maaragtay guul laga gaaro dib u heshiisiinta sidaa daraaddeed maaragtay wejigan hadda oo furmay ama hadda yani mabda'iyan galabtan guddoomiyaha uu ku dhawaaqay inuu furmay ama maantaba aan idhaahdee isagana waxaa lagu faaqidi ama lagu qaadaa dhigi doonaa arrimaha siyaasadda oo xudun u ahaa khilaafaadkii iyo dhibaatada ka dhacday magaalada baydhabo dabcan haddee markii la yidhahdo siyaasadeed way gudaweyn tahay doorashooyinka way ka mid noqon karaan waxaa ka mid noqon kara yani maaragtay khilaafaad kale oo ka dhex jira siyaasiyiinta gudahoodii si laysula jaan qaado ayadana way ka mid tahay marka guud ahaan arrintaas ayada ah in hadda oo la dhammeeyo ayaa lagu howlan yahay waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badanna in lasoo gebagabeeyo insha allah wallaahi innaga waxaan rajaynaynaa shirkan horta saad og tahay dadka maaragtay dhammaan waa dad reer koonfur galbeed ah hadday siyaasi yihiin ama mucarad hadday yihiin iyo hadday muxaafid yihiin hadday maamul ay yihiinba jeclo ballaaran waxay ka haysaa koonfur galbeed qof kastaba wuxuu jecel yahay in gurigiisa uu dhisto marka waxaan ka rajaynaynaa haddii alla idmo insha allahu tacaala shirkan inay wax wanaagsan ay ka soo baxaan oo looga taliyo masiirka koonfur galbeed oo usha meel dhexe laga wada qabto ayaan ka rajaynaynaa insha allah eh, kulanka labaad eh, ay wada qaateen eh, musharaxiinta iyo gudoomiyaha waxa weeye wuxuu ahaa kulan muhiim ahaa loona baahnaa ayuu ahaa maadaama uu soo dhammaaday wejigii koowaad in wejigii labaad laiskugu yimaado oo la yidhaahdo wejigii labaad sideen u jaanqaadna maxaan qaban karna goormaan si rasmi ah maaragta aan u gudagalaynaa in la yidhaahdo ayay ahayd waxaa la iska warsanayay wejiga labaad qaabkii maaragtay loo ambaqaadi lahaa iyo sida la yeeli lahaa iyo farsamadiisii iyo howlihiisii ayaa laga wada hadlayay waayahay dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga farsamada ee koonfur galbeed wuxuuna ka warbixinayay wejiga koowaad ee soo xirmay shirka dib u heshiisinta koonfur galbeed iyadoo wejiga labaadna uu furmayo weli saaxiibyaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana shalay baarlamanka golaha shacabku waxa ay ka doodeen sharciga hay-adda nisa oo akhrintii labaad la marsiiyey xildhibaanada golaha shacabka ayaa dood adag ka yeeshay iyadoo xildhibaanadu qaar ay soo jeediyeen in sharcigan la meel mariyo halka kuwo kalena ay sheegeen in khaladaad badan uu ku jiro waxaana dood adag kadib sharcigaasi la filayaa in kulamada soo socdo mar kale dood kale laga yeelan doono ha yeeshee waa markii ugu horreysay oo tan iyo kun sagaal boqol toddobaatan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku ay yeelanayso sharci u gaar ah oo lagula xisaabtami karo waa sida ay qabaan qaar kamid a ah xildhibaanada golaha shacabka ee haddaba sharcigan muxuu yahay muxuu ka saaciidayaa hay-addan waxaan arrimahaas iyo arrimo kaleba ka weydiinay korneyl cabdulaahi cali macow oo u dhuundololo arrimaha amniga xon maya horta waa waa waa arrin muhiima in maaragtay hay-adda sirdoonka nabadsugidda qaranka inay yeelato sharci waa muhiim waxaan kala socday baarlamaanka in ahay mudanayaasha inta badan ay ay ka doodeen oo ay yidhaahdeen waxyaabo meelo in laga saxa u baahanaa jira inta badan way saxeen laakiinse midaan oo ganacsiga oo la leeyahay hay-adda sirdoonka nabadsugidda qaranka ganacsi ayay yeelan kartaa macnaheeda waxa waaye waxay noqonaysaa qayb ka mid a ah wasaaradda ganacsiga ama rugta ganacsiga ayay qayb inay ka noqoto ayay noqonaysaa maarata xibno ka mida ah inay la shaqeeyaan marka ganacsiga hay-adda ay galayso waa mid laga soo maanguuriyey wadamada carabta wadamada carabtana inta badan waa wadamo dictatore ah oo dadkooda qaabo oo maarata dhibaato ku hayo oo boqortooye iyo amiir oo maarata wadanka oo xukumo oo dalka iyo dadka iyo hawada iyo dhulka o dhan iyaga ay leeyihiin marka hay-ad sirdoon ayaa ganacsi samaynayso oogaa aniga taasi waxa waaye dimuqraatiyada iyo federalismka meela iska qabanaysa anigu ma garanayo midda kale marka la yidhaahdo maxaaha national intelligence and security agency marka la yidhaah waa national waay laakiinse waxay ku habooneed in loo muxuu ahay loo la sameeyo federal intelligence in la sameeyo oo waddanka oo dhan ka howlgalo laakiinse hay-adda sirdoonka nabadsugudda qaranka gobollada markaas iyaga ay maaragtay taageersan iyo iyo magaalada muqdisho agagaarkeeda unbay ka shaqayn kartaa laakiinse puntland waxaaleedaha sirdoonkeeda u gooniye eh, jubbaland sidoo kaleeto marka waa dad aan midaysnayn oo haddana hal wadan wada degan haddana maxaa midnimadii sirdoon oo la raba inuu hay-adda eh, sirdoonka ay ka qayb gasho ay maaragtay ay waddanka oo dhan xogtiisa ay soo ururiso xogaha la ururinaya keliya argagaxiso ma ahayn mhm. waxaa loo baahan yaha waxyaabo badan inay maaragtay u digniine ama ama ay u gudbiso maxaa madaxda sare si go-aan deg dega ay uga gaaraan sharcigan haddii la meel mariyo oo baarlamaanka ay ansixiyaan maxaa isleedahay leedahay wuu ka bedeli karaa eh, shaqooyinkii hore ay u qaban jirtay hay-adda nabadsugyada sirdoonka qaranka horta muddo dheere waxaa waay sharci la-aan ay ku shaqaynaysa laakiinse sharcigan loo sameeyo waa muhiim laakiinse qodobada qaarkood oo ka mid yahay eh, agaasimaha waxa uu markii sharciga la ansixiyo ayuu wuxuu magacaabanaa kaaliya hmm. meesha kaaliyaha in lagu bedelo agaasimo ku xigeen koowaad iyo labaad saasay ahaan jirtay si shaqada iyo muxuu ahay iyo iyo kala dambaynta iyo ismaqalka ciidanka iyo kala warqaadashada in maaragtay aysan ku soo ururin taliyaha keliya taliyaasha matalan waxa waaya midka maaliyadda taliya ku-xigeenka ahna maaliyadda taliya ku-xigeenka ahna muxuu ahay sirdoonka saasay ahaan jirtay ama agaasimo ku-xigeenka sirdoonka saasay ahaan jirtay marka in saasoo kale loo sameeyo waa arrin waa arrin aad u wanaagsan oo maaragtay shaqada aysan culays aysan agaasimaha keligiis aysan ku noqonaynin ama waddanka markii uu ka maqan yahay oo safar dibadda uu aado waa in uu jiraa xogeeyaha taliya ku-xigeenka koowaad ama agaasimaha koowaad iyo labaad saasay ahaan jirta midaan ganacsigana xoogaa hay-ad hubaysan oo sirdoone oo cabsi cabsi ah oo laga cabsanayo hantida ay maaragtay ay ku ganacsanayso intay ka imaanaysaa agay ka timid haddii ay ganacsatase lacagtaasi in lagu takrifalo oo si khaldan loo adeegsado ma dhici kartaa awood buu u leeyahay hanti dhowrka qaranka inuu maarata la xisaabtamo hay-adda sirdoonka oo uu yidhaahdo intaasoo kontaynara kuusoo degtay intaas bagaashaa kuusoo degtay imisaad iibisay maxaad faa'iida ka heshay lacagtaa kasoo iib marka waa qayba waay ka noqonaysaa hay-ad hay-ad ganacsiay ka noqonaysaa marka waxaas waa wax carabaha laga soo dowladaha carabaha oo dictatorka hmm. ayaa laga soo maanguuriyey taasi in meesha laga saaro way fiicnaan leh eh, waxaan ognahay hay-addii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya in dhowr jeer loo jeediyey inay dhibaatooyin geysatay oo ilaahay hadda la ogyahay inaan meel lagu hayn kiiskii la xidhiiray gabadhii hay-adda ka tirsanayd ikraan tahliil faarax ma is leedahay sharcigan hadda hay-adda doonayso in ay ku shaqayso wuxuu wax badan ka iftiimin doonaa arrintii hore u dhacday oo uu bannaanka keeni doonaa hay-adda maadaama la yiri amniga gudaha iyo dibadda ayay mas-uul ay ka tahay awooddeeda waa inay gaarsiisanta heer ah inay madaxweynaha iyo qoysaskiisa inay baaritaan ay ku samayn karaan hadday ku xadgudbadaan ama ay maaragtay lunsadaan hantida dadweynaha waa madaxweyne xasan sheekh haddii hanti dowladeed ou lunsado ama maalu dawla ou dhunsado hay-adda waa inay ka madax bannaanta ee baaritaan ay ku samayn karto ra-iisul wasaaraha sidoo kaleet agaasimaha sidoo kaleet marka waxaad u malaynaysaa waddankeena weli inuu maaragtay la hiigsanaya dimuqraadiyad laakiinse anaa ku soo magacaawday markaan doonaa xilka aan kaa qaadaya waay mogta marka ninka loo magacaabo agaasimaha waxa waaye si toosa ayuu wuxuu uga amar qaadanaya madaxweynaha qaldaadka uu madaxweynaha uu galayana lama wadaagi karo muxuu ahaay sharciga ama banaanka sooma dhigi kari hadda matalan wadamadan oo maraykanka aan joogno madaxweynaha hadda biden ayaa baaritaan ku socdaa kii horena baaritaana ku socdo kal hore waxaan ogeyn baarlamaanka inuu maaragtay eh, antidhowraha qaran ee dowladii ka baxda meesheeda eh, farmaajo sagaashan iyo lix milyan oo dollar oo meel lagu sheegay aysan jirin oo la lulsaday halkaasaa looga dhaqaa marka waxa waaye sharciga waxa uu qabtaa dadka muxuuaha masaakiintaha uu qabtaa laakiinse dadka sare sharciga ma qabto marka sharciga waa in loo sinaado oo madaxweynaha la maxkamadayn karo ra-iisul wasaaraha la maxkamadayn karo xaasaskooda maxkamad looga yeeri karo maaragtay agaasimaha naftigiisa haddii uu ku xadgudbo muxuaha sharciga uu ku xadgudbo ama abiyuusa uu sameeyo in lagu maxkamadayn karo hal midaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan la wadaago madaxweyne xasan sheekal hore markii uu minnesota uu yimid su-aalaan weydiiyey oo meel publiga weliba aan ku weydiiyey mid qarsoodiya maaha waxaa idhi madaxweyne shirkadda beco iyo midda biyaha laba milyan oo population oo xamar ku nool ayay waxay ka qaataan service eh, bixiyo shirkad walbo billions dollars ayay sameeyaan shirkadaha ma laga yaabaa madaxweyne inaad dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed aad la wadaagto canshuuraha aad ka qaado shirkadaha naahay waayahay saaxiibyaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaaleh markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal kulanto wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya xasan maxamed aweys iyo deeqa maxamuud maxamed aan ku horeynaya dhinaca iyo hadalhaynta deeqo hadalhaynta waxaa ugu waaweyn suuqii kala iibsiga ciyaartooyda bishan january ayaa waxa uu yahay mid saacadaha soo socda xirmi doona oo aad ayay kooxuhu waxay ugu mashquulsan yihiin sidii ay ciyaartooy ay kooxooda ugu soo biirin lahaayeen hadalhaynta ugu weyn waxa ay tahay ciyaaryahanka enzo fernandes oo ay kooxda chelsea ay si weyna ay u doondoonayso wadahadalka ciyaaryahankan ee kooxda jelse ay ku doonayso ayaa soo bilaabmay muddo balse midkii ugu dambeeyay isku daygoodii shalay ayuu soo bilaabmay ilaa iyo xalay ma loo kala kicin saakay sidoo kale waa ay socotaa ciyaaryahankaasi waxaa la filayaa in kooxda benfica ay aqbasho ilaa iyo boqol iyo labaatan milyan oo waa euro andhehe ka oo ay kooxda chelsea ay u gudbisay madaxweynaha kooxda benfica roy costa chelsea waxa ay dooneysaa inay adkeyso qadkeedii dhexe maadaama dhowr ciyaaryahan oo qad dhexe ah ay iyagu dhaawac ay ka yihiin haddii aynu ninka sida weyn marka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda sida aadka loogu yaqaan fabrizio romana la yidhaahdo waxyaabihii uu daabacay ee dadku ay sii hadalhayeen ama ay sii sheergaraynayeen ee baraha bulshada bulshada sida twitterka iyo sidoo kale facebooka waxaa ka mid ah arsenal waxaa laga soo diiday in ay wadahadal ay la furto ciyaaryahan ibrahim bamba ka oo la tilmaamayo in xitaa aysan wadahadal la furi karin xil ciyaareedka soo socda maadaama ciyaaryahankan da-da yar ee talyaaniga u dhashay la tilmaamay in uusan naadigiisa iib ka ahayn haddaynu fiirino kooxaha ingiriiska ee koobka brmer leaga ciyaara waa kuwa ugu badan ee iyagoo ciyaartooy la soo wareegaya northam forest waxaa la tilmaamay inay ku dhawaaqday ilaa iyo laba ama halba oo ay ka saxiixi doonta yaaliyari qandaraasyo gorgo shelvey ayaa ka mid ah oo newcastle u ciyaaray oo kooxda ku biiraya sidoo kale philipi oo isaguna ka tirsanaa kooxda atletic madrid ee spain ayay kooxdaasi ay la soo wareegaysaa leicester city oo kale fabrizio romano waxa uu yiri waxay la saxiixdeen ciyaaryahan nathan aboko oo koo iyo labaatan jir ah waa nin istaraakar ah amaba afka hore uga ciyaari doona kooxdaasi leicester city baris san german waxa ay wadahadal toosa ah ay la furtay ciyaaryahanka chelsea u ciyaara ee xakiim ziyaaj ee dalka maroobka u dhashay ilaa iyo haddase ma jirta ayaa layidhi wax tafaasiil dheeraad ah ziyaaj waxa uu doonaya ayaa inuu ku biro b s g iyaguna waa ay aqbaleen balse wada wadahadalladu ilaa maanta ilaa iyo caawa inta suuqa uu ka xirmayo waxay noqon doonaan kuwa sii socda waxyaabahaasi ayaa ugu muhiimsan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo si weyn loo hadalhayo warbaahinta hadalhayntuna waa nagaynta markan iyo dhinacyo qormooyinka iyo deeqo waayahay xasan aweys waad mahadsan tahay qormada ugu horeysa dhankayga waxa ay ku bilaabatay sidee guud ahaan u noolaanaysaa ha cadhoon cadhadu waa dilaaga wanaaga nafta ha xasdin qof kale xaasidnimadu waxay xumaysaa nolosha quruxdeeda ha murugoonin murugadu waxay sababtaa in jirkaagu uu daciifo ku dadaal ilaalinta naftaada hana iska noolaan adiga oo aan u aabbayeelayn waxa kaa agdhacaya ha noqon mid mar kasta doorbida waxa ay naftiisu jeceshahay oo keliya isku day in aad ixtiraamto dadka kale sida aad u jeceshahay in lagu ixtiraamo sidee laguugu jeclaanayaa ilaahay waxa uu kugu jeclaanayaa inaad badiso cibaadadiisa akhlaaq wanaagsan dadku waxay kugu jeclaanayaan deeqsinimo badan wanaag aad u samayso dariskaagu wuxuu kugu jeclaanayaa weji furnaan iyo dhaqan wanaagsan walaalahaagu waxay kugu jeclaanayaan inaad xusto wanaaggooda iyo inaad da-ilowdo qaladaadkooda macalinka ardaydiisu waxay ku jeclaanayaan ku dadaalidda fahamkooda iyo u dabacsanaantooda ardayga macalinkiisu waxa uu ku jeclaanayaa fahamkaaga oo degdeg badan iyo ixtiraamkooda oo aad badiso iyo aragtida wanaagsan oo aanad la baqin qoyskaagu waxay kugu jeclaanayaan inaad si fiican ula dhaqanto iyo mushkiladahooda oo aad fahanto madaxdu waxay kugu jeclaanayaan shaqadaada oo wanaagsan iyo ixtiraamkaada oo badiso ilaahay iyo ummaddiisu waxay kugu jeclaanayaan inaad samayso wax kasta oo wanaagsan iyo inaad ka fogaato wax kasta oo xumaan ah qormadan ayaa lagu soo gebagabeeyey laba meelood ku dadaal ilaalinta sharaftaada iyo ilaalinta caafimaadkaaga qormadan ayaan ka soo xignay qof baraha bulshada kusoo gala maalig armaan kulamada xaggayga ugu dambeysay ilaa iyo dhowr xigmado oo ilaa iyo labaiyo toban ah ayaa gacanteeda ku jirta haddii aynu ku horumarno waxaa ka mid a ah, aada ha uga fekerin waxa aadan haysan si aadan u waayin waxa aad haysato kuwa xumaanta u saaxiibka waa sida dhimbilaha dhuxusha midba midka kale ayuu gubaa jidka nolosha waxaa ka buuxa dhagaxaan ha isku daalin in aad kala fidhiso laakiin ururi oo ka dhis salaan si aad ugu fuusho nolosha raggu waxa ay xiisayaan inay farxad ay ku noolaadaan halka dumarku ay xiisayaan inay nolol jaceyl ah ay ku noolaadaan midda e shanaad waxa ay tahay way adag tahay inaad jaceyl naftaada u horto waxaase kasii adag inaad hesho qof aada u hori karto dhammaanteen waxaan nahay sida dayaxa oo kale dhinac ayuu ka madow yahay muhiimaddu ma ahan keliya in aad noolaato balse waa inaad u noolaato si wanaagsan xikmadda sideedaad waxa ay leedahay nolosheenu waa riyo waxa ina toosiya ama ina baraarujiya geerida midda sagaalaad waxa ay tahay farxadda nolosha ma ahan inaad weligaa ka shaqayso wixii aad doonayso balse waa inaad danayso amaba aad doonayso wixii aad ka shaqaynayso toban dhoola cadayntu waa hadal wanaagsan oo aan codkiisa la maqlin koo iyo toban hadba sida aad sare uga kacdo ayaa daruuraha ugu dhowaan hadba sida aad tillaabo horumara ah u qaado ayay guushu kuugu soo dhowaan tan ugu dambeysa waxa ay leedahay ma jirto beer aad u qurxoon oo aan bahal laga helaynin waa xigmado xul ah oo nafta qiimo u leh guud ahaanna qormadaasi ayaa u dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada tan iyo kulanti dambe nabadgelyo waayahay ah, saaxiibayaal waxaad dhegeysateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada deeqo iyo xasan waa ay mahadsan yihiin weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaan saxaabyaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana horarka soomaalida ka baxsan ee dunida inteeda kale ayaan aadaynaa aynu ku bilowne madaxweynaha dalka mareykanka jo biden ayaa meesha waxa uu ka saaray in diyaaradaha loo yaqaano f mins lix iyo toban oo duqeymaha kuwa halista ah geysta ama awoodda sarreysa ay ku saacidi karaan dowladda ukrain ukrain hore waxay u codsatay inay danaynayso in diyaaradahaasi lagu taageero mareykankana waxaa la hadalhayay suurtagalnimada in mareykanka uu diyaaradahaasi uu siin karo dowladda yukrain si ay isaga difaacdo weerarka ruushka uu ku ekeeyey mar wariyaha uu wax ka weydiiyey madaxweynaha dalka mareykanka jo biden mar uu su-aasha la weydiiyey waxaa master biden uu yidhi maya si fudud ee eh, kuma bixin doono diyaaradaha noocaasa laakiin waxaan diyaar lanahay inaan dowladda yukrain aynu ka taageerno gaadiidka iyo sahayda militariga iyo qalab kasta oo militari ay u baahan tahay dowladda yukrain ukrain waxay sheegtay inay u baahan tahay diyaaradaha ee weerarka geysta oo loo yaqaano f mins lix iyo toban voros kuwaas oo aada khaliil u ah wadamada dunida ku haystaan ay yihiin kuwo tiro kooban diyaaradahan ayaa ah kuwo casri ah xilligan la joogo waxayna wax ka dili karaan meel aad u dheer dowladaha qaar ama dowlado fara ku tiris oo maraykanku ka mid yahay beljum ay ka mid tahay bakistan ay ka mid tahay ayaa haysto kuwaas oo aan awoodooda marna loodin karin si kastaba haatee master biden waxa uu ku andacoonayaa weli inuu ka fiirsanayo sidii ukrain loo saacidi lahaa oo dagaalka ee ruushka ku ekeeyey looga saacidi lahaa arrimaha ku aadan ee dagaalkaasi ruushka uu ku ekeeyey ukrain dhinaca kalena ra wasaaraha ee dalka denmark ayaa waxa uu booqday gudaha dalka ukrain waxaana ukrain uu u qaaday gantaalo faransiisku uu sameeyey madaxweynaha dalka ukrain volodimir zelenski iyo ra-iisul wasaaraha dalka denmark meta vadizeka ayaa waxaa gelinkii dambe ee shalay kulan ay ku yeesheen magaalada guvala ee ku taalla koonfurta dalka ukrain halkaas oo ra-iisul wasaaraha denmark uu ballan qaaday in ukrain uu ka caawin doono sagaal toban ka mid a ah gantaalada uu sameeyey faransiisku waxaana si buuxda ballanqaadkaasi u sameeyey ra-iisul wasaaraha dalka denmark ukrain iminka waxay u muuqataa inay heli doonto saacidaad aada u sareysa oo ku aadan wadamada inta badan reera yurub oo siinaya gantaalo ama hub kale oo casri ah si ay kaga hortagto weerarka xoogan oo tan iyo febraayo sanadkiina dhaafay ay qaaday dowladda ruushku ciidamada amniga bakistan waxay faahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyeen khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerar shalay lagu qaaday masjid ku yaala gudaha dalka bakistan ugu yaraan waxay warbaahintu lala wadaagay oo ciidamada amnigu ay sheegeen in konton iyo sagaal qof lagu dilay weerarkiis maadaaminta ahaa oo u muuqatay in lala beegsaday ciidamo booliis ah oo lagu ekeeyey masjid ku yaala magaalada bishawar ee ku taala gudaha dalka bakistan masjidka waxauu ku dhex yaalaa agagaarka xarunta booliiska waxaana isa saarnaa dhismaha booliiska iyo masaajidka waxaana masjidkaasi ku cibaadeysanaya dad shacab ah iyo sidoo kale qaar kamid a ah askarta aagaasi fariisinka ku leh weerarkani wuxuu ahaa mid argagixiso ah oo ay soo qaadeen kooxaha xagjirka ah ayuu yiri ra-iisul wasaaraha dalka bakistan ee eh, jabeel shariif oo warbaahinta la hadlayay ilaa hadda ma jirto cid sheegatay weerarkaasi tirada dadka ahi ay ku dhinteen afyeen u hadlay ee warbaahinta oo u hadlay booliiska waxa uu warbaahinta b b c da u sheegay in dhimashadu ay gaarayso konton iyo sagaal qof halka boqol konton iyo todoba qofna ay dhaawacmeen intii u dhexeysay saddex boqol ilaa iyo afar boqol oo askari ayaa ka badbaaday ayuu yiri kuwaas oo eh, imika badqaba tirada dadka dhaawacyada ah ayaa la gaarsiiyey cisbitaallo ku yaala gudaha magaalada bishaawa iyo magaalooyin kale oo dalkaasi ah waxaana iminka qaarkood xaaladoodu ay soo hagaagaysa halka dhaawacyo kale oo culusna loo qaaday caasimadda dalka bakistan saraakiisha mareykanka waxa ay rumaysan yihiin in weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka dhacay xarumaha militari oo ku yaala magaalada isbahan ee bartamaha iiraan ay fuliyeen israa'iiliyiintu sida ay sheegtay warbaahinta mareykanka war goordhow la daawacay teheraan ayaa sheegtay axaddii in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weerar ay warshad ku taallaa ee isbahan goor dambe oo fiidnimadii hore ah xilli habeennimaha howlgalkan waxay ku tilmaantay mid yahuuddu ay ku ekeysay iiraan wargeyska lagu magacaabo star journal ayaa waxa uu qoray in israa'il ay ka dambeysay weeraradaasi isaga oo soo xiganaya sarkaal maraykan ah mareykanku waxa uu si cad u u sheegay in weerarkaasi sirdoonkooda uu helay waxaana la sheegay in cidda qaaday oo mas-uuliyadda weerarkaasi qaadaysa ay tahay yahuudda oo weerarkaasi ku ekeysay iiraan waxaa la fahamsan yahay in eh, muhiimadda weerarkan loo qaaday ay tahay sidii loo burburin lahaa madaxyada ukrain waa madaxyada ee eh, hubka ee eh, wax dila ama waxgumaada oo ay bacriminayso dowladda iiraan magaalooyin ka midana ay ku diyaarinayso gudaha dalka iiraan iiraan waxaa la aaminsan yahay inay hayso hubka waxgumaada ee nucliyerka iyadoo aada isku qalabaysay tobankii sano ee u dambeysay waxaana israa'iil ay isku dayeysaa inay arrimahaasi ay ka hortagto weli saxiib waxaad maqleysaan barnaamijka hogaal oo aad ka dhegeysaneysaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho waayahay saxaabiyaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana ugu yaraan siddeed iyo labaatan qof oo ay ku jiraan asgari dad rayid ah ayaa lagu dilay laba weerar oo koox hubaysan ay ka fuliyeen gudaha dalka burkina faso sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka weerarka lagu qaaday iyadoo ciidamada milatariga weerarkaasi lagu ekey ciidamada ayaa la sheegay in cutubyo ka tirsan iyagoo ku sugan aagga waqooyiga gobolka ee dhacab galbeedka dalkaasi burkina faso in weerar ay ku qaaday koox hubeysan oo heybteeda weli la garan war qoraal ah ayaa ka soo baxay ciidamada amniga gudaha dalkaasi waxaana la sheegay in iska caabin ay sameeyeen ciidamada weerarka lagu qaaday sidoo kale dad rayda ayaa dhintay oo weerarkaasi ku dhintay sida wararku ay sheegayaan gudoomiyaha deegaanka weerarka lagu qaaday waxa uu sheegay in lix iyo toban rag ah oo hal haweenay tahay lagu dilay weerarkaasi janaayo soddonkeedii ayay ahayd markii isla weerar nuucan oo kale ah uu ka dhacay aagaasi maalin kadibna waxaa dhacay isla weerar kale dalalka burkina faso neiger iyo mali waxaa ka dhaca weeraro nuucan oo kale ah oo ay ka dambeeyaan kooxaha alqaacida ee xiriir kale leh isis iyo kooxo kale oo xagjir ah oo jihaadoon magacooda ugu yeera kuwaasi oo ka dagaalama wadamada dhacad qaaradda afrika galbeedkeeda ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee dalka brazil bolsolaro ayaa waxa uu codsaday fiisa dalxiis ah lix bilood ah isagoo ku sugan gudaha dalka mareykanka madaxweynihii hore brazil waxaa la aaminsan yahay inuu ku dhow maaleysanayo halkaasi sababto fiisahaas u codsadeen inay tahay inuu ka baxsado mareykanka maamulka mareykanka ayaa waxa uu helay codsiga fiisaha bolsonaro uu ku codsaday jimcihii in fiisa dalxiisa uu tago lama ogo halka uu ku aadayo fiisahaas laakiin waxaa muuqato in madaxweynuhu uu baxsad uu yahay waxaa madaxweynaha hore ee bolsonaro ee eh, dalka brazil lagu soo eedeeyey inuu abaabulay rabshado ka dhacay gudaha dalkaasi baraasiil toddobaadyadii hore kadib markii madaxweynaha imika talada haya ee lula da silva uu ku guuleystay xilka madaxweynenimada waxaa dad careysan banaanbaxyo waaweyn ay ka dhigeen qasriga madaxtooyada madaxweyne lula waxaana gudaha loo galay khasrigaasi iyadoo la burburiyey qeybo qurxan oo kamid a ah khasrigaasi waxay dadkaasi ay ku andaconayeen in lula da silva kursiga si khalada ah ugu fadhiyo laakiinse uu mudan yahay madaxweyne bolsonaro waxaana arrintaasi lagu eedeeyey ciidamada militarigu xitaa inay ka hortegi waayeen oo ay ka gaabsadeen in falalkaasi ay ka hortageen oo ay sheedda kore ka fiirsadeen arrimahaasi oo dhan ayaa lagu eedeeyey madaxweynihii hore ee dalka brazil oo iminka ku sugan gudaha dalka mareykanka markan saaxiibyaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi soomaalihii markaan dheehday oo eegay dhaqankiinna dhagar baa ka buuxdiyo arrimaaan dhabti ahayne runtaa idinku dhiba beense waa dhihi taqaa yaqaanin aryaxaad ula yaabaysiin ma waan hore loo dhihin barkaaxuun duul wax loo baaraa bulshada beenku faafiiha barkaxuun duul wax loo baaraa bulshada beenku faafiiha runhooba kooyta mayleeray beenkobooja gaararaasa horaa waxaa loo yidhi bec baro ama been baro waxaa kaloo la yidhi been fakata rumu ma gaarto waryaadhaheen run baa aadmiga dhaqdee maxaa been laga rabaa haayo waa tii hore loo yidhi raada maleh dheelalow runmooda beenbeen maaynugu baawiye ee beenbeen maaynugu baawiye yadeegi jari warana waxaan maqli jiri beeney e waa run waa run beeney e waa run waa run war horaa loo yidhi runta beentu waa u cadow xaqii baadil laga raac waxaa kaloo hore loo yidhi runtu beenta ma ogola beentuna run ma ogola war cabdullah waxaad ka tagtay xaqu baadil ma ogola baadilkuna xaq ma ogola ruuxa kaloo la yidhi ah. qolo beenta biishaa mindhaa beejajkuu furaye ah. runtaa lagu baraaraa haddii laysku biirsado warwali kaalaarey ah. biil baadil ee hobadfadaasa beeja la furude beenu wal afuufe war hadday beenu jiri lahayn wanaagga runta lama aqoonsadeene waxaa kaloo la yidhi horta run iyo beentuba waa laba isbaal yaal oo bardaan waxsimayo oo isku beegan weeyaan war kalgacalow oday laga baqayo baawer awood badan gaariyaa ku yidhi beri ma taqaanid beentae runta barashadeeda bala kaa hor joogta horaa waxaa loo yidhi beentaada hadday badato runtaada dambe u basbaxdaa war hadda ka hor berigii kambaynka lagu jiray abwaanguura wuxuu yidhi been waan ku raagno raad yeelan mayse kala reebto waatane yaa raranka geli kara yaa riixi kara cadow rugta yaa xorayn kara baladana ka rari kara war waxaa kaloo la yidhi raggu waa dhintaa amase waa riiq ku diridha war ilaahay u naxariistay cabdiyda wuxuu yidhi shilku dhuma nin ragi waa gayaa sharafna noolow waxaa kaloo hore loo yiri gesii waxow go'aansaada guulaysoo ama geeriyo gesi waxow go'aansaada guulaysoo amba geeriyo war waxaa kaloo la yidhi gobannimo u dirirkaa dhaxla guusha weligii waxaan kaloon maqli jiray gobannimadu waa geedku baxa dhiiga geesigaey eh. arya waxaa kalood ka tagta gundhigiisu waa kaasnin habeenkii xili kunuusow weli kaleele erey guuli gelgelu guuldaroodna gablangu warmadaygu gelinu galgashay yaa moogde warwarkiisaana fahmina wuxuu ku yidhi guulaysta guulaysta geeshkayago guulaysta waranna waxaan kaloon maqli jiray gowraca walaalkay gaadhahayow yibilkay xanuune gaadhahayow aynu ku garawne gaadhahayow gayiga ilaali gaadhayo war kalamaanay war ma haysiine ah. shabaab waxay dhaheen wiilkii albaabka gobolka ku qarxay ah. ruunurgoodow ku dhashay waxaana la dhihi jirayay dhahan magaciisa inta uusanna soo gelin ah. cilmi cumar xasan afrax markuu nagu soo biirana waxaan ugu wanqalnayay dhaheen yaxye war yaxyaba hadday ula baxeen maxay u qarxiyeen magiciisu nooleeyuu ahaaye war nimankaanu wax nool ma rabaane wiilka guddoomiyaha gobolkay ehel ahaayeenay ula jeedaane almiina qaraabay furaa hallaysiiye nimanaan meesha soo geli lahay dhihi waaye markay intay qarxiyaan asaga fura ka dhiganayaan oo haddama waxaad ka sugayseen wiilku inuu inta guddoomiyaha u tago yidhaa guddoomiyahow icaawi balaayadi ku dili laheedaan soo sidaahi war maxaa idin qaaday si dadban muwaadin adoon is ogayn ha u caawin miyaan madaxweynuhu dhihin war waxaan maqlayay calidheer oo leh muqdisho horumarkeeda nabaddeeda dhaqaalaheeda dhismaheeda gaalaa diidane haddana ma wuxuuna leeyahay wiilashii burburiyey xaruntii gobolkay dadka loogu adeegayey dad shacabana naftoodii galaa dhaaftay annagaa soo diray aryaanaha sameeyey cabdullana waxa uu yidhi doqon wixii uu daaranay inay dan tahay doorbidda doqon wixii uu daaranay inay dan tahay doorbidda warwar mahaysiina cali dheeranima wuxuu dhegaystay isagoo soo qaadanaya xadiis rasuulka laga wariyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi naftaada iyo maalkaaga qofkii kuugu yimaaday inaad dishaa kuu bannaan haddii uu ku dilana shahiidaa tahay haddaa asaga dishana waa ahlu naar ninkii dhegaysanayay inta yaabay yaabayba wuxuu yidhi war caliyow taasu waa idinka waa idinkoo wallaahi waa idinka aryaadnaha wax badan waxaan aragnay niman shabaab laga soo qabtayo isku markhaati furaayo waxay galeen oo dhan sheegaaya oo intay dad dileen aad u qabto inay ku faanayaan oo aan qarsahayn calidheer oo shabaab afhayeenu ahayna wixii ay qarihaayeen oo dhanow bannaanka soo dhigay mugaasaan waxaan is idhi aadba war maogtihiinoo ninka la soo qabtay warwar mahaysaana madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo munaasabad hargeysa lagu qabtay ka hadlaayey wuxuu yidhi dadka gobolka sool weligoodba somalilan hormuud bay u ahaayeen shacabka somalilanna nacayb uma qabaan hase yeeshee dhibaatada waxaa abuuray argagixiso caalamiya waxayna laascaanood ku dileen afartan qof oo qaarna dawladda u shaqeeya qaarna taageero oo dadkii bulshada waxgalka u ahaana ah waxayna faafiyeen dawladda somalilan inay ka dambayso halkaasayna ka dhalatay carada shacabku argagixisaduna maalin bashaati bay gashadaan maalin shaar diimeed bay soo gashadaan maalinna shaar qabiil bay soo gashadaan maalinna shaar aqoonyahan bay soo gashadaan maalinna shaar siyaasi bay soo gashadaan marka waxaan ka rajaynayaa buu yidhi shirka ka socda laascaanood garaadadu inay ka soo saari doonaan go'aan somalilan dan u ah wargabooso waxaa kaluu yidhi muuse biixi dad baa waxay leeyihiin ciidanka somalilan way ka baxayaan gobolka sool waxaana faafiyey beenta argagixisada ciidanka somalilanna dalkooday difaacayaan meelay ka baxayaanna ma jirto laakiin wixii tabasho ahee la qabo inaan dhammayno ayaan diyaar u nahay war madaxweynaha somalilan muuse biixi waa kornayl madax adag maxaa loo dhahayay waaba nabadoone war danta iyo siyaasadaba waa loo galgashaa war adagoo addoon nabadoon yahay cirre iyo faysal maxuu ula hadli waayey war kursigiisa nin u socda miyaad filaysa inuu ka nabad dooniyo war xilku waa meerto war askari eh. xilku waa meerto kuma banneeyo war guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan eh. cabdirasaaq axmed khaliif eh. wuxuu yidhi laascaanood muddan joogay bulshada dhanna waas aragnay waxaana hargeysa ugu soo laabtay inaan madaxweynaha warbixin siiyo dadka reer laascaanoodna taladooda iyo tashigooda u madax bannaanaadaan waxgaradkana ka rijayn mayno in somalilan wax u daran ka soo baxayaan war shiikhulberedka boorame sheekh cabdulaahi jawhar oo garaadada reer sooltalo u soo jeediyey wuxuu yidhi ha horseedina dagaal korkiinna ka dhaca oo ay ku dagaalamaan dir iyo daarood ama irir iyo daarood oo ay hantidiinna iyo naftiinnuba ku baaba'do warwar ma haysaane baarlamaanka dood baa ka socota ku saabsan sharciga nisa xildhibaanno badanna way ka hadleen guud ahaanna waxaa muuqata sharciga inay ogol yihiin qaar waxay ku doodayaan qodobada qaar waxa laga bedelo qaarna waxay leeyihiin beddelu uma baahna aan ansixinno xildhibaanadii maanta golaha shacabka ka hadlay hadlayna waxaa ka mid ahaa mahdi maxamed guuled raiisul wasaare xigeenkii hore ee soomaaliya wareegga koowaadaan ku guulaysanaynaa miyuu yidhi yatakabaruuti baarlamaani amaaraati yaarey warwarkaa iga qasinee wuxuu yidhi soomaaliya waddamada deriska la ah oo ay ka mid tahay somalilan halkaa markuu marsiinayana buuq baa dhashay waana lagu orriyey miyaalagu yeedhiye war kursi baanlaska bogdhawna wili dhiigjo makanna roosa jaalamal dhiibe warwaagii kuraasta laisla dhici jiray lama lama joogo kuraastani dhulkay ku masbaaran yihiin warraggii hore macaabuladkooday la soo geli jireen waradda ka hor xildhibaan maareeye somalilan ka mid maahan maamul goboleedyada soomaaliya kamana tirsana waana dal gaar u taagan kadibna wasiira abaalmarin loo siiyey war laaluushdhe magaalinta abaalmarintu waa maxay marka hadda maadi guuleed in lagu buuqo maaha in wasiir la siiyey heedsow maaha ugu yaraan taliyaha madaxweynaha arrimaha somalilan in lagu qoray heedo layska aamusiiyo war xildhibaan mahadi guuleed ma taqaaniine hadduu idin maqlo inuu idin yidhaahdaan u malaynayaa warkiinnu war ogaadeen maahan warwar ma haysaane dawladda ruushku waxay tidhi yukrayn waa naga adkaata miyay dhaheen nukliyarkaa ridaynaa miyay dhaheen ninka noogi waa nebsa may dhaheen nima ololadii on shagaysadaan oo niin dagaale moofadanni ereena warwar ma haysaan annagaa nala soo galaye wuxuu yidhi diyaarad aan leennahay baa soomaaliya lagu weeraray oo maxaa diyaaradda ruushka noo keena ma yukrainu noo maleeyey war diyaaraddu macaawinaysidayow yidhi warqamadiga yukrain miyuu maqlow iska bareejaynaaye warwarkaa dawladda soomaaliya ma sheegina xaggeed ka keenteen warwar ma haysina maxkamadda ciidamadu maxay xukuntay hogaamiyaha daacish marwadiisa war shuuta ciidan badana ma suuriyaa laga soo qabtay war suuqa hoolaha laga soo qabtay waana hoggaamiyaha daacishta soomaaliya joogta waxaan kuu sheegaye fartuun cabdirashiid xuseen oo ahayd xaaska cabdulqaadir muumin waxay sidoo kale isticmaali jirtay magacyo ay ka mid yihiin faa'izo aasiyo iyo faysa waxayna maxkamaddu ku heshay inay martigelin jirtay xubnaha daacish ee muqdisho ku dhuumanaya sidoo kale waxay shaqalo lahayd madaxii warbaahinta kooxda daacish ahaana isku-xidhaha daacishta soomaaliya iyo tan caalamka bilaal al suudaani waxaana la yidhi laba kun iyo kow iyo cabdulqaadir muumiin oo shabaab ka tirsan ayay isguursadeen markii dambena labadooda daacish ay uxub siibteen war suuratulmaidam yaa lagu dul akhriyeyhe war siddeed sano xabsi ciidan ahaa lagu xukumay keliyaha ani waa yaabe soomaali daacish ma joogaa iiga abdalow buuraha galgalaamilkii martagaaday afka allah ku dhaqo warwarmahaysi magaaladiina muqdisho waxaa la yidhi madax badan oo caalami ahay marti gelinaysaa muqdishada naftiya wa war qaarna hawada ku soo jiraan qaarna waa yimidaa lagu yidhi labada maalin ee soo socotana waxaa la yidhi wadammada afrika ee ciidamadu ka joogaan soomaaliya iyo kuwa igad iyo kuwa in la casuumo intuba waxay ku shirayaan muqdisho aasamada baalilihaad ee halanglika sugnaada doonaan amasahamoodayan warmadeega war mahayside labada maalmood soo socota muqdisho jidadku waa xirmayaane hadeer dembiishaada qaaday suuqa ka soo adeego war war mahaysana xildhibaan cabdisamed maal maxamuud wuxuu yidhi looma dul qaadan kara in waddooyinka iyo hawada mar walba la iska xidho waana inala hor keenaan wax ka weyddiinno dadka ku shaqada leh war cabdiraxmaan cabdishakuur maalin dhawaad wuxuu yidhi qof kastaa markii uu madax noqdo ayuu iloobaa daruufaha shacabka heesta waddooyinka maalmaha xidhanna waxay dhibaato ku yihiin nolosha shacabka shantii sanoon mucaaradka ahaynna waa ka caba jirnay war xildhibaanadu way badan yihiin ma gurceel iyo dhuusamareeb keliya jidadka laga xidhaa kalamaanow lankii shacabkan doodanu duraasana war baahida shacabka miyaa jid la xidha keliya war duruufta dadkooda waa inay ka hadlaan war dadkooda jid lagama xidhay dan kale ma u hayaan dadkaan abaadaya jidadkii laga xidhay haddii ay dhibsadeen tolow ma loo furo tolow ma loo furo armado war mahay sidee eh. malay bannaa ma yimaad eh. maqaalina keente eh, malay bannaa ma yimaad war waxaa kaloo la yidhi biyo badeed ma bejiyaan bannaanna uma soo baxaan waayahay dhegaystayaal guud barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo ah axmed jarir nuur ayaa idinla socodsiinaya waxaana farsameynayay cabdirasaaq salaad isaq mar kale intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yirahdo waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo Thank you.